رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد waxaan soo gaarnay baabulaymaan dhaartii buu baabkani ku saabsan yahay iyo axkaamteedii dadku way dhaartaan dhaartana waxbaa ka dhasha marka maxaa dhaar noqon kara yay dhaari ka guntantaa haddiise dhaartii ay jabto maxaa la samaynayaa masaa'ilka dhaarta la xidhiidha oo culimmadu qaarkood kutub khaasa ka qoreen ayuu halkan kaga hadlayaa mualifu raximah llahu tacaala inamaa tasixu lyamiinu waxaa keliya oy ka asaxdaa dhaartu min baaliqin qof qaangaara garanayo caqli leh oon waallayn mukhtaarin isagu khiyaarkii ku sameeyey oon qasbanayn qaasidin ula jeedoo niyeysan ilal ilalyamiini dhaar ula niyooday ereygan dhaarta ee uu ku dhawaaqayo shuruudan afarta ah waxay u noqonaysaa qofka dhaaranaya ay dhaari ka asaxayso laba waxay u noqonaysaa mukallafnimadiisa inuu baaliq yahay caaqil yahay marar badan baynu soo marnay inagu calayh salaatu wasalaam uu yidhi rufica alqalamu can alaaatin sadiga iyo majnuunkaa ka mid ahaa shardiga mukhtaaranna marar badan baynu soo marnay ee nabigu yidhi in allaha wadaca can ummati alkhata'a waannisyaana wama stukrihuu calayh haddii la ikraaho tasarufaatu lmukrahi ma asaxdo qaasidin ila alyamiini markuu eragan wallaahi bilaahi leeyahay waa inuu qasadka niyadiisa dhaar ula jeedo laakiin haddii afku ka bartay ama uu iska yidhaahdo dhaar ma noqoto ilaahay baa yidhi subxaana wa tacaala laa yu'aakhidukum allahu bilagwi fii aymaanikum walaakin yu'aakhidukum bimaa kasabat quluubukum ama bimaa caqadtum alaymaana wixii adhaartaad qalbiga guuldeen ee qalbiga ka soo baxday ee qasadka iyo niyada leh taasaa ilaahay idiin qabtaa laakiin dhaartan aan qasadka niyo dhaaraan loga jeedin ma fiicna laakiin ma guntamayso dhaar yamiina oo axkaamulyamiini yeelan ma aha walidaalika caaisha radi allahu canha wa ardaaha markii lay weydiiyey laqulyamiini waa qofkao gurigiisa joogo iska yidhaahda te laa wallaahi wa wallaahi innagana waa inagu badan tahay warsaaya saa miyay dhacday wallahi ma dhicin saaya saa ma ahayn wallaahi ma ahayn wallaahi qofku afka kaka bartay oo ereyga iska yidhaahdo laakiin qasad iyo niyo dhaar aan ka ahayn wey faman sabaqa qofkii ugu hormaro kaga dhaca lisaanuhu carabkiisa ilayhaa ila alyamiini dhaarta aw qasada alxalifa dhaar buu u qasday oo niyooday calaa shayin waxbuu raba inuu ku dhaarto fasabaqa lisaanuhu carabkaa uga badiyey oo kaga dhacay ilaa kayrihi wax kale lam yancaqid guntay maayo labadaa qof midna dhaari kama guntantoo yemiintiisu ma ansaxdo qof afka ka yidhi laakiin qasad iyo niyo aan lahayn iyo qof qasad iyo niyo dhaar ka lahaa laakiin afku kaga dhacay wuxuu rabay waxaan ahayn labada xaalaba waxaa mideeyey waxaa nafkiisa ka soo baxay ma waafaqsana qasadki iyo niyadiisii qalbiga ma waafaqsana mar hadduusan waxan qasad iyo niye uusan waxan mucayanka ee afka ka soo baxay uusan ugu dhaaran dhaartaasi guntami mayso laqolyamiin baa la yidhaahdaa wadaalika taasoo dhan labaduba min laqolyamiini laqolyamiinkii dhaartii laqwi iyo bilaashka ahayd ee qur-aanku sheegay weeye intaasi waa qofka dhaaranaya shuruuda afarta ee laga doonayo si ay dhaari uga asaxdo kadib qayb labaadoo waxaa jirta markaad dhaaranayso maxaad ku dhaaran waxaa lagu dhaaranayaa laba qaybood weeye maxluufu bihi iyo maxluufu calayhi baa la yidhaahdaa maxluufu calayhi waa waxa ku dhaaranaysa inaad samayn doonto amaadan samaynayn ama inuu sidaa ahaa ama noqon doono ama uunan ahayn ama noqon doonin waa waxa ficilka iyo qowlka lagu dhaaranayo in la samaynayo ama aan la samaynayn maxluufu bihigana dhaartu waa wax la adkaynaye waxaad dhaartaada cuskanaysa weeye saa darteed walaa tancaqidu dhaari ma guntanto ilaa bismin magac min asmaai illaahi tacaala asmaada ilaaha aad ku dhaarata ismi kamida maahane aw sifatin ama tilmaan min sifaati daatihi sifaadka daatadiisa rabbi iska leeyahayah rabbi keliyaa lagu dhaaran karaa asmaadiisa ama sifaadkiisa magacyadiisa ama tilmaamihiisa wuu faahfaahin doonaa laakiin nabigaa soo duuduubay calayhi salaatu wasalaam oo carabi caado waxaa u ahayd inay aabbayagood ku dhaartaan waa taan aabbahay waayaa waa taan hooyaday waayaa baabbahaana u badnaa badana ay ku dhaaran jireen kaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam yidhi ina allaha yanhaakum an taxlifuu biaabaa'ikum inaad abbayowiin ku dhaarantaan alla waa idinka reebay man kaana xaalifan falyaxlif billaahi aw liyasmut qofkii dhaaranaya rabbi ha ku dhaarto ama ha iska aamuso xadiid ibni cumar laga wariyey oo kalena wuxuu ku tilmaamay man xalafa bigayri illaahi faqad ashrak qofka ilaahay cidaan ahayn ku dhaartahay shirki buu ku dhacay asalkuna culimmadu waxay leeyihin waa shirku lasqar ee akbar maaha haddaba waxaa lagu dhaaran karaa rabbi keliya subxaanahu wa tacaala dal baan lagu dhaaran karin dad aadama aan lagu dhaaran karin qor iyo xer aan lagu dhaaran karin oo adaan isku dhaaran karin innaga waxaa badan dhaqankii baadiyuhu inaanu xoolaha lagu dhaarto wax la jecel yahay oo abtaada ku weyn baa lagu dhaartaa waa taan aabbahay waayaa waa taan hooyaday waayaa waa taan walaalahay waayaa waa taan geel beela taan caana waayaa waxyaabihii innagu markaynu baadiyaha ahayn lafdhabarta ahaa ninka tolkana way ahayd oo jiritaankiisu tol uu ku tiirsan yahay buu ku xirnaa waataana hadda ilaa iyo hadda four pointy five intayna geysay halkoo nin baa dadkii iyo dalkii looga tabarla iyo maaralaayahayo four pointy five la yidhaahdo waxaa kaloo ahay xoolaha hantida raasamaalkeennu ugu qaalisani geeli buu ahaa waxa ugu badan ee la cunee lagu nool yahayna caanay ahaayeen haddaba nolosha labadaasaa qaali ka ahaa geelana de waxaynu gaarsiinin ninkii gabayay inuu yidhaahdo aakhare nimaan geel lahayn lama ammaanayni aakharadii dhannaydba geel bay ku xihan tahay aakhare nimaan geel lahayn lama ammaanayni caanahana waxaan gaarsiinay iyo cadka hilibkee xoolaha wax ku barta cunto ku barato ku noqnoqoto cad iyo caana ah u fiican ilaa nin soomaaliyeed oo la yidhaahda kacbadu tegey kacbaduu qabsaday wuu ducaysanayay ilaah wiil iyo caan ilaah wiil iyo caan ilaah wiil iyo caanu lahaa odaygii xajka aadaya looda ka tegayna markii la yidhi aaba hebel looda u ducee <laughs> anin baa wa kala u socdaba wax kala anin baaba u socdaba xajka wa kala u aadayay macnaa waxay kuu tilmaamayaan nolosha lafdhabarteedu xoola nool baan ku tiirsanayn wax la cunana raasamaal caanaa u ahaa caanuhu haddaba waayitaankoodu qof wuxuu cuna waayey bay ka dhignaayeen xool geelbeelna qof xoolihii fiicnaa dhaafeen bay ka dhignayd mujtamacuna had iyo goor wixii agtooda qaali iyo qiimo weyn ku leh bay ku dhaartaan saas darteed wax aan allah ahayn maqaamka in la gaadhsiiyo oo afcaashii iyo ficilkiiiyo dhaartii lagu adkayo waa la diiday falyaxlif billaahi aw liyasmut mas'alada waa biitifaaqi ahli اlcilmi raxmat ullaahi calayhi ilaa suura waaxida hal mas'alaa la isku qabtay rasuulkoo lagu dhaartay inna waxaa badan baan ku dhaaranaayo nin awliye ku dhaartay iyo nin ustaag ku dhaarta ilaah iyo ustaadka ma taqaanaan ustaadka ma garanaysaan dadka qaar baa garanaya maya soomaalida qaar haddii ustaad ku dhaartaan ina cabdillaxasan wey ustaadka mar hadduu yidhaahdo khalaas dhimashay ka joogtaa meel adag bay ka maraysaa marka mas'aladaas waxaa laga hadlayaa hal suuray culimmadu isku khilaafeen jamhuurtuna ay dhaheen dhaar sharciga ah ma aha qolana ay yidhaahdeen xanaabilada madhabkooda siday doorteen madhabka madhab ahaan u ah dhaar guntantay noqon nabiga haddii lagu dhaarta waay rasuulka haddaad tidhaahdo wاnebiy baan ku dhaartay hadduu yidhaahdo cinda jamaahiiri ahlilcilmi oo shaaficiyadu ay ka mid yihiin dhaar maaha oo man xalafa man kaana xaalifan yaxlif billaahi nabi baad ku dhaaratay ilah kumaadan dhaaran dhaartaa ma guntanto hadalkan aanaad ka fahmi kartaa walaa tancaqidu ilaa bism min asmaai illaahi oo sifatin min sifaati daati nabigu asmaada ilaahayna ka mid maaha sifaatkiisiina ka mid maaha laakiin xanaabiladaad tihi maadaama shahaadateynki labadeedii qaybood mid kamida uu yahay rumayntiisiina ta rabbi ku xidhan tahay qofkay ku dhaarta dhaarta aan u qabanno waa qowl daciif way uma ina min asmaa illaahi tacaala mas'ala dhaartay nala soo gashay laakiin baabu abwaabi alcaqiida ah baa halkaynala gashay ilaan masaa'ilka shariicadeennu caqiidadu iyo camalku ma kala maarmaan marar badan asmaada ilaahay ee lagu dhaaranayo asmaada ilaahay isku wada martaba iyo isku heer ma aha sifaadkuna isku heer ma wada aha wax ilaahay khaas u ah oo rabbi mooyeen cid kale aan loo bixin karin iyo wax aadamuha laftoodu la baxaan ama sharcanba bannaan tahay inay la baxaan oo iswaafaqaa jira markii lagu dhaarto ma kala duwan tahay mas'aladaas haddii asmaadii iyo sifaadkii in lala baxo ama aadamo lagu ilaaqoo lagu magacaabo wax bannaan iyo waxaan bannaanaynba jirta markii lagu dhaarto dhaar ma wada tahay oo dhaartii maku wada saa magu wada guntamaysaa halkaasay inala jiidatay uma ina min asmaa'i illaahi tacaala asmaada ilaahay waxaa ka mida saddex buu u qaybiyey kow maa laa yatasamaa bihi wax aanu isku magacaabi karin hayruhu alla cid aan ahayn cidaan allah ahayn oo lagu magacaabi karaaye ma jirto allah lafdiga jalaalade allah wey ruux ama qof iyo dhul iyo hay-ad iyo meel kaloo allah loo bixin kara ma jirto ma aqaana waxa ka go ma muqadar mudaaf muqadaraa jiray ma wax qornaayoo la gooyey baa jira laakiin xamar baan ku arki jiray dugsiga allaahida dugsiga allaahi iskuul caadiya buu ahaayo uun iskuulladii waddankii ee rasmigaa ka mid ahaa alraxmaan cidaan allahayn laguma magacaabi karo almuhaymin callaamu اlguyuub aybka kii ogaalka badnaa aybka ogaal fayancaqidu biha alyamiinu dhaartu way guntamaysaa muطlaqan iyadoon la kala qaadin ama qasad iyo niyo asmaa ilaahay inay tahay niyo niyadaada ha ku jirto ama ha niyadaada ku jirin asmaadaa rabbi maahane cid kaloo isku magacaabi kartaoo la wadaagi karta aanay jirin oy kuwaasi ka mid yihiin haddiiba aad ku dhaarata way ku guntani waa qaybta koobaad waana awsaafta ay xambaarsan tahay baa rabbi keliya laasimta cid kalena aanay sinaba u mudan karin laba wa minhaa waxaa ka mida maa yatasamaa bihi waxa uu isku magacaabi kara hayruhu cidaan alla ahayn laakiin maca ataqyiidi iyadoo wax caddaynaya oo alla kayrkii in loola jeeda caddaynaya la raacinayo karabbi rabb daari wa rabb lmaali wa rabb lmanzili waa la dhihi karaa gurigan rabbigiisa ninkii iska lahaa wey rabbi keliya lama ka dhihi kara oo keliya laakiin gurigan ninkii lahaa iyo dhulkan ninkii lahaa iyo maalkan qofkii lahaa haddii la raaciyo waa la dhihi karaa in lafdu rabbi haddii la iطlaqaydo cid kale loo isticmaali karana nusuustay ku taallaa nusuus ayay ku taallaa nabigana alay sala slam ashaatu saaca markuu ka hadlaayey malmas-uulu canhaa biclama min asaa'ili xadiidkii cumar la yihi akbirnii can amaaraatiha calaamadaha qiyaamada wuxuu yihi an tarid alamatu rabbaha riwaayad qaarkood rabbataha rabbigeed manaa sayidkii lahaa inay dhasho waraxiim lafdiga raxiim ahna khalqi waa lagu magacaabi karaa laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufun raxiimu waa lagu ilaaqi karaa haddii la qaydo hadalka iyo ay ka muuqato alqaadir qaadirna waa la dhihi karaa qofka oo awooddiisu ta rabbi ma gaarsiisana laakiin maantao dhan markaan ka hadlayno waas yajibu alqiyaamu cala alqaadiri shuruuda waxay laasimta cala alqaadiri qofkii awoodaan maantao dhan leenahay faytancaqidu biha alyamiinu dhaartu way guntamaysaa ilaa an yanwiya inuu niyoodo hayra alyamiini waxaan dhaar ahayn maahane waa haddii aan al la gelinin wey kuwan al haddii la geliyo dee iyadu horay u guntami hal haddaan la gelinin ood ilaahay kayrkii ula jeeda naar noqon mayso waayo markaa ismi ilaahi sifaatkii midna ka mid maaha waa minhaa qaybta saddexaad waxaa ka mida ah asmaada ilaahay maa huwa mushtarakun wax sifada ay xambaarsantahay ee macnaheeda la wadaago bayna alkhaaliqi waalmakhluuq ay wadaagaan kalxayi kii noolaa alxayu ka nool ilaahay baa yihi yukhriju lxaya min almayiti wayukrij lmayita min alxayi khalqigii waa lagu ilaaqi karaa wlmawjuudi ka jooga mawjuud waa wasfi un maahan khabar asmaada ilaahay asaxday kuma jiro wlbasiiri allihii wax arkaya waa asmaada ilaahay khalqigana albasiir waa la dhihi karaa albasiir waa lagu magacaabi karaa alacmaa wاlbasiir qul hal yastawi اlacmaa wاlbasiir indhool iyo qof indhalema wax arkaya ma isku mid ba falaa tancaqidu biha alyamiinu dhaartu guntami mayso lagu dhaartay erayadaas ilaa an yanwiya biha alyamiina dhaar inuu niyooda maahane qismu lkinaayay geli kinaayadana erayada aan boqaad ugu cadayn weeye ama aan khaalibka u ahayn haddii uu isticmaalayo niyu u baahanayaa dabcan asmaada ilaahay ma lala bixi karaa marka la yidhaahdo culimmadu waxay yidhaahdaan laba xaaladood baynu u qaybin kow asmaada ilaahay wasfigee laazimkee allah tusa aan allah mooyeen cid kale lagu ilaaqi karin lalama bixi kara waa qaybtii koobaad qaybta labaad iyagoo alwata lalama bixi karo waayo ashu markay ismiga gasho waxay samaynaysaa wasfigii asalkee uu ka soo jeeday darteed in la milicsado baa loo geliyaa walidaalika aclaamta ah ismiga calamka la yidhaahdo asha gashaaye qayb waa ibni maalik uu dhihi jiray wa alaclaami calayhi dakala lilamxi maa qad kaana canhu nuqila kaalfadli wاlxaarisi wاnnucmaani fadikru daa waxadfuhu siyaani asha haddii la sheegay iyo haddaan la sheegin marka la sheego waxaa loo jeeda alfadl qofka loo bixiyey fasliga fadli ah inuu leeyahay baa la eegayaa baa la milicsanayaa alxaari min alxarfi wasfigii ahaa baa la milicsanayaa annucmaani baa la milicsanayaa haddii alla geliya haddaba asmaadi hebel alqaadir iyo alcaliim iyo albasiir dadka loo bixiyo ishtibaah badan baa dhalanaya haddaan loo bixinin calam ma loogu magacaabi karaa xakiim iyo xakam iyo raxiim iyo dadka ma loo bixin karaa qaadir iyo haa bishari markaad bixinaysa magac inaad uga jeedo ee wasfiga inay xambaarsantahy aadan uga jeedin walidaalika saxaabada waxaa kamid ah oo nabiga la joogay xakiim ibni xizaan iyo xakam ibni xasan iyo rag lamida laakiin markii carabi abujahl abulxakam ay u bixisay oy ula jeeday ujeeddadu ahayd nin xukumo ay u garamaan buu ahaayo xikmad inuu leeyahay uga jeedeenay wasfigay milicsadeen nabigu waa diiday abujahl buu bixiyey nin saxaabadoo abulxakam loo bixiyeyna waa ka bedelay oo abushurayx buu bixiyey in allaha huwa alxakam buu yidhi markii wasfiga nin xikmad badan oo xukunkiisu toosan yahay looga jeedo dee macnihii allah lahaa baa la milicsanayaa oo ka soo baxaya meesha mar haddii ay sidaas noqotana adiga lama ogola arrintii inaad samayso wa sifaatuhu tacaala sifaatka allah subxaanahu wa tacaala in lam tustacmal fii makhluuqin wax makhluuq loo isticmaala haddaynan ahayn naxwi cizat اllaahi ilaahay cizadiisa wa kibriyaa'ihi naxwi cizat illahi ilahay cizadiisa wa kibriyaa'ihi ilaahay weynankiisa la weynankiisa wa baqaa'ihi jiritaankiisa daa'imkaa waalqur'aani qur'aanka oo kalaamka ilaahay oo magaca khaas u ah fatancaqidu biha alyamiinu dhaartu way guntantaa muطlaqan iyadoon la kala qaadin sifaadka ilaahay haddii ay ka muuqato allah keliya mooyaan cid kale inaan loo isticmaalaynin way bannaanta laa wamuqallibi اlquluub allihii quluubta gedgedinayay nabigaa ku dhaaran jiray waxaa fi صaxiixayni ku sugan nabigu inuu leeyahay ilaahay xadiisulqudsi ka warinayo وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي intaasoo صiفo ku dhaaranaya lafdigu waa bukhaarي riwaayada mslim yadu waxaa weeye وaعiزatيi وakibriyaaئi وacaظamatيi وajabriyaaئi min aljabaruuti ah marka jalaali mslim riwaayadiisa ma ahee jibrayaaئi way riwaayada mslim raximah الlahu taعaalى wain kaanad hadday tahay qad tustacmalu mid loo isticmaali kara fii makhluuqin naxwi cilmi illaahi wa qudratihi wa xaqihi fayancaqidu biha alyamiinu dhaari waa ku guntantaa ilaa an yanwiya bilcilmi cilmi inuula jeedo almacluum wa bilqudrati almaqduum wa bilxaqi alcibaada falaa xaqullaahi baan ku dhaartay markaad leedahay cibaadada haddaad uga jeedo cibaadada aaxaaddeedu waa afcaalu lbashar afcaalu lbasharna laguma dhaaran karo ko haddaad cilmiga uga jeeda bimacna almacluum macluumku waa makhluuqaadka asalku min makhluuqaatihi waa mutacallaqu lcilmi bay yidhahdaan cilmiga ilaahay iyo cilmiga aadamaha laftiisoo cilmiga iyo aadamuhu makhluuq isla yihiin wuxuu ku tacalluqaa markaad ogaato waxaan miis inuu yahay ogaanshahaagu waa cilmi macluumka la ogaadana waa miis marka cilmullaahi bimacnaa macluumaad macluumka hadaad ula jeedo waa makhluuqaadkii rabbiuu ogaa makhluuqna in lagu dhaarta lama ogoleyn qudraduna waa sidoo kaleet walow qaala hadduu yidhaahdo uqsimu billaahi ilaahay baan ku dhaaranayaa aw aqsamtu billaahi allaan ku dhaartay bisiiqati almaadi aqsamtu ah ama siiqa mustaqbal oo mudaarico uqsimu ah in caqadad way guntamaysaa laakiin ilaa an yanwiya bihi inuu najoodo alkhbaara maahane haddii aqsamtu waan dhaartaydaada sheeko hore aad ka sheekaynaysa hadda dhaar noqon maysade arrin dhacday oo aad dhaaratay baa lagu waraystay waan dhaartay baa tidhi ilaahay baan ku dhaartay dee qiso horead ka sheekaynaysaaye hadda dhaar guntamayso oo cusub noqon mayso waa ikhbaarka uqsimudana haddaad wax soo socda ka sii warramayso arrintaasaa jirta waxaasaa iman doona waan dhaaranayaa uqsimu bilaahi ilahay baan ku dhaaranayaa bimacnaa marka ay timaado isticdaadka dhaar diyaar u tahay baad ka waramaysaa dhaar guntante maaha laakiin dhaarta guntamaysa bilafdi maadi aqsamtu iyo bilafdi mudaaric uqsimu labada waa lagu dhaaran karaa walow qaala hadduu yidhahdo lacamrullaahi baan ku dhaartay ow ashhadu bilaahi baan ku dhaaranaya ow aczimu bilaahi baan ku dhaaranaya dhammaantood aw calaya cahdullah ilaahay ballantiisaa dushaydaa ballan ilaahay baan ku qaaday aw dimatuhu dimada bimacnaa cahdi ballan weeye aw amaanatuhu ilaahay ammaanadiisa aw kafaalatuhu ilaahay isagu wax walba kafaalo qaaday arsaaq wax baan ku dhaaranayaa laa afcalu kadaa saa yeeli maayo aw as'aluka billaahi allaan kugu weydiiyey aw aqsamtu calayka billaahi allaan kugu dhaariyey lam tancaqid muntami mayso ilaa an yanwiya bihi lyamiina dhaar inuu jeeda maane alfaadan qaybna dhaar ma aha adig kuu guntamayso calaa ficli اayri wey asaluka bilaahi aqasamtu calayka bilaahi qofkii saa loo dhaariyo wixii aan macsiyo ahayn qofka inuu u sameeyaa wanaagsan oo xadiidkii xaqu muslimi cala lmuslimi waa ka mid ahayd wabraaru qasamihi ama ibraaru muqsami qofkii dhaartay inaad u baarir noqoto wuxuu rabay aad u samaysaan dhaartiisii u jabin waa min baabi alfadli wاlixsaani iyo xuquuqda guud ee la isku leh labadaasi ficlulkhayr inaad ku dhaarato dhaar ma aha ta labaad inuu samayn doono ama uu saa yeelaa tan kale cahdiga ilaahay dimadiisi iyo ashaddu iyo lacamrullaahi alfaad sariixa ma ahane kinaayo weeye kinaayaduna miyay u baahan tahay faslun fasalkanna wuxuu kaga hadlayaa waxa lagu dhaaranayo waxa aad ku dhaaratay saasaan yeeli saa yeeli maayo siyaaq badaan buu tirinayaae adigu iska dhegayso waman xalafa faskii ku dhaaf laa yadkulu beytan guri inuusan gelaynin waa qof la banaankan taagnaan wax guri aba weligay geli maayo inaanan guri gelaynin baa wallaahi iga awiir ama wallaahi inaanan guri gelaynin fadakala wuxuu galay beyta shacrin guri dhiriya dhogor ka samaysan waa aqalkii caadiga ah ee beytu shacrin guryuhu waa laba qaybood beytu shacrin iyo baytu madarin guryo dhooba iyo dhagax ka samaysan iyo guryo harar iyo teendho iyo harag ka samaysan guryaha teendhooyinka haragga hararada maryaha ka samaysanoo dhan baa baytu shacar la yidhaahdaa in guri lagu magacaabana ilaahay baa qur-aanka ku sheegay wallaahu jacala lakum min buyuutikum sakanan wajacala lakum min juluudi اlancaami buyuutan tastakifuunaha yowma dacnikum ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها إلهي جلود الأنعام حولا هرقود بيوت قرية إن كده بيوتكم عاوي قريبا قلي ما يهدى تراضه نقحيا نغرب ودنباقها تلقشو فدخل وحوق قلي بيت شعر قريا نقحها ينبو قلي وما عوز كدسا أما هرر يهيريدي وعوزي ولا سمية كدسا أما هرق حولا كدسا ama maryo ka dhisanoo teendhooyin iyo khaymadaah xanisa waa dambaabayaa dhaartiisii waa jabaysaa hadday jabto maxaa laga rabaa way soo socotaa wain kaana isagu haba ahaada qofka dhaaranaya xabariya nin reer magaala iyo magaalo joogba ha noqdo waayo lafdiga baytana tiri bay soo wada intabana qur-aanka kuwaa kaleba baytan ku magacaabay haddii la yidhahdo war ninkani magaaluu joogee guri dhagaxu u jeedayna ujeeddadaana waxaa ka weyn curfiga sharciga oo kana guri u yaqaana adna guri baa tiri wain dakala hadduu gala masjidan laakiin masjid buu galay fala dhaartiisi ma jabayso ma dambaabayo masaajidan ilaahay guru fii buyuutin adina allahu an turfaca waa ku magacaabay laakiin dadka caadi ahaan guri geli maaya marka la yidhaahdo gurina guri baa loo yaqaanaa masjidna masjid baa loo yaqaanaa oo hadda hadduu yidhahdo qof gurigaan aaday xadar iyo badwi midkaa dooni ahaw masaajid baan ade laga fahmaaye inuu qaydo oo gurigii ilaahay dhaha maahane aw qaala bimacnaa wuxuu yihi hadduu qofku ku dhaartoo yihaahda ama aw xalafa wuxuu ku dhaartay laa aakulu cuni maayo haadihi alxinta qamandidan cuni maayo qamandi mucayana oo meel taalla yuu ku dhaartay qamandidaas inuusan cunaynin fa wuxuu ka dhigay daqiiqan wuu shiiday budaan laga dhigay aw khubzan ama rootibuuba ka dhigay iyo waxyaabahan la dubo khubzibuu ka dhigay sidaasoo ku cunay lam yaxnaf dhaartiisii jabi mayso soo qamandidii ma aha maya markii qamandidu qamandi baa la yidhaahdaa budanada daqiiq baa la yidhaahdaa haddii wixii la tumay oo la shiiday oo budan noqday oo kadib dab galay oo rooti noqday magaciiyo muuqaalkiiba way isbedeleen mar hadday magaciiyo muuqaalkiiba isbedeleenna mas'alatu listixaala wey wuxuu wixii wahaa hadduu ka guuro xugun kalau qaataa sawmaadan arag waxaa la yidhi nusuustai in badan tilmaantay wixii hadduu waxa isu bedelo culimmada qaarka qaba manidu najaaso wey markay qof bini aadama noqoto waa daahir waayo kanna waa bini aadam taana najaasi ahayd manidii eh, calaqatan dhiig bay noqotay dhiiggii waa nijaasay jamaahiirulfuqahaa yidhaahdeen haddana bini aadam bay isu bedeshay daahir bay noqotay haddii xaarkii xoolaha xayawaan ka dhasho isu bedesho fa huwa aahirun istixaaladu wixii wixii hadduu ka guuro xukunkii qaadan maayo waayo xaqiiqadu xaqiiqadii hore ma aha masaladaasina accimaduna aad bay u gashaayo hadda innaga waxaa jira hareicadu waxyaaba kale bartay haraga xoolaha baktigaa soo nijaas maaha haddii la magdiyo oo magad uu noqdo wax baa iska bedelay badan daahir buu noqonayaa intaa keliya maa hadda innaga waxaa jira waxyaabo badan oo warshadaha maanta yeesha cuncunooyinka kimikali mara kimikalkaa markay maraan iyagii dhannaa way isbedelayaan waxaa ka mid ah jalaatinka jalaatinka asalkiisu waa lafa la xoqay intiisa badan dhammaan waxaad macmacaankeeda isticmaashaanna inta badan jalaatiin baa ku jira buskood dheh keega gaadheh marar badan sonkorta dheh sonkoraha qaarkood jalaatiin la shiiday oo budo laga dhigaa lagu daraa camaliyaad kimikaal u marayaa waxaa la mida cuntooyinkan rootiyada ah maado cimrigooda dheeraysaa lagu daraa dadka sistamka ingiriiska hoos tagana waxaad ku arkaysaan haddii aad akridaan xarfaha e four seven one ilaa four seven nine haddaad ku aragto akri innaga soomaali baan nahay waa soo gadanna waa kala goyna holaan isaga cunnaa ma akrino ingredentiska muxtawayaadka uu ka kooban yahay ma akrino haddaad akrido maadooyin waxaad ku arkaysaa e four seven one e four seven two e four seven eight e four seven nine ilaa laga gaaro waa mawaad xaafida la yidhaahdo waxan inuu daray ahaado bay dheeraysaa qaarna dhil bay ka timaadaa qaarna saliid xayawaan bay ka timaadaa meeshii xayawaanku xoola la cuna ku badantao xalaal loo qalana de taasaa u badanta meesha de yurub oo kaleo doofaarka u badanna saliid doofaar baa u badan waxa laga keenay ama xoola aan si sharcigaaba loo qalin kuwaasoo kale macaamil kiimikal ay marayaan intaasoo digrii bay marayaan mas'aladii istixaaladay gelayaan istixaalo hadday timaadana wixii waa bedelmaya waxay dhahen fuqahadeenu baktiga haddii meesha cusbada laga qoda lagu tuuro isagii dhannaa cusbo uu noqdo waa daahir haddii saxarada jidka banaanka la dhigo oy ciid noqoto ciiddii waa daahir istixaaladiibu marka mas'aladii bay masaladen daba socotaa oo de masalo walba furuucda ku tacalluqaysa mid walba baabkiisaa laguu keeni marka waa inaad garan karto faracani asalka qaacidada uu ka soo jeediya masaa'ilkuu xukum la wadaago aw laa aakulu samnan ama subag cuni maayo yii ninkan wuxuu ku dhaartay inuusan wax subag la yihahdo cunaynin faakalahu wuu cunay fii casiidatin isagoo soor lagu daray iyo naxwi xilamid ah. soorkii buu subag ku darsaday wa huwa subaguna daahirun fiihaa waa ka muuqdaa oo caanaha markaa ku dartay waaba kan caanaha korkooda sabaynaya ma miilmin midabku waa midabkii dhadhankiina waa muuqdaa aw laa ashrabu cabbi maayo min haada nahri webigan biyada biyihiisa cabbi maayo fa shariba maahu biyihii webiguu cabbay fii kuusin koob buu soo darsadoo gacmaha kuma qaadane biyo laga soo dhaamiyey webiguu cabbay xanifa dhaartiisi waa jabaysaa tan subagiibaaba daahira dee ma bedelmin dhadhankiisiina waa ka muuqaalkiisina waa la arkaa subaguna haddii uu ku miilmo oo wixii uu ku baaboo oo uusan wax dufanna ah ka muuqanin qofku dhaarta ka jabi mayso walidaalika qaydka wahuwa subagu iyo samnigiina daahirun fiiha wuu muuqdaa waay webiga haddaad tidhahda ka cabi maayana de inaad gacmaha kaga cabtiyo in waa laguu soo daray jalamad iyo ibriiq laguu soo daray isku mid oo isbedeli mayse biyuhu waan biyihi mana bedelmin aw xalafa wuxuu ku dhaartay de laa aakulu laxman hilib cuni maayo yii waxaa laga hadlayaa nin soomaaliyeed ama soomaalida magaalada joogta kamida en reero badeedna ahayn baa wuxuu ku dhaartay ama nin carbeed oo hilibkaba jiirka keliya u yaqaaneen baruur hilib u aqoon baa wuxuu ku dhaartay laa aakulu laxman hilib cuni maayo fa akala shaxman baruur buu cunay baruur buu cunay kurus buu cunay bari buu cunay ama sakaar buu cunay iyo lagii walow lagaa la isku haysto aw kulyatan ama keliyuu cunay aw kirshan ama calooley buu cunay aw kabidan ama beer buu cunay aw qalban ama wadnuu cunay aw tixaaran beeryar buu cunay aw alyatan bari buu cunay aw samakan malay buu cunay aw jaraadan ayax buu cunay iyo baalaley falax inta dhaartiisa ma jabay intaa hilib lama yidhaahdo wuxuu ka hadlayaa xilligaa uu mualifku kitaabka qorayay iyo dadkuu la joogay intaa midna hilib looma aqoon hilib iyo barur waa kala laba yaqiineen ilaa iyo haddana calamulcarabi waa sidi haddii aad hilib dalbato barida iyo kuruska waa la tuuri xoolaha marka la qasho innaga kuruskii aa ugu jecelahay soo maa waxaan waa subag ururay ee hilib ma aha subag fadhiistay waay walidaalika haddaad dabka hilibka kala saartana wuu bislaadaa kan haddaad dab ololaya saartana subag miirmay buu noqdaa biyuhuba marka baraf la geliyo soo intay fadhiistaan baraf ma muudi hadday kululaadaanna biyo dhalaalay ma noqdaan kurus iyo bari waa un labadaas kalluunna ma waxay yidhahdeen innaga soomaali haddaan nahay malayga hilib ma naqaano malayga hilibka ma naqaano balalaydaa duulaysa roobku markuu daa malka hareerihiisa tubana hiliba ma naqaano haddii haddaba meeshaa la joogo wadnuhu hilib ma aha dhowr waxba waa min jinsin waaxid beerka beeryarta kelyaha wadnaha iyo xinenyuhu waa min jinsin waaxid wey oo hadda inaga soomaalidu keliyaha waa cunaa markaa xoolaha gadanayna xiniyahana arayga orgidiya waa ka tagnaa xiniin iyo keli isku mid wey muuqaalku waa isku mid dhadhankooduna waa isku mid sida maskaxda iyo ukuntu isku dhadhan ay u yihiin maskaxda haddii la shiilo waa ukun ukun la shiilay wadnaha iyo kelida iyo beeryarta waxaan oo dhan waa dhiig ururay oo fadhiistay wy min jinsi waaid a wadamadaas niman turkiga oo kawaanleyahay neefka marka la qalo kow xubintay goostaan waa xiniinyaha neefka laboodka kow soomaaliduna neef ii qalbay wariga tahay waxaan qurunka ma raba isna wuxuu u jeclaa waad u reebta iyagana hadda baruurta baridii ka qaadata qashin baad dhaafisay marka waxyaabahaan hilib loo aqoonin haddii hilib yidhahda qofku curfiga xaqiiqa alcurfiya xukumayso wixii hilib loo yaqaan unbuu cunitaankiisa ku dambaabi wey dhaanta ku jabi aw xalafa ama wuxuu ku dhaartay laa albasu xihan maayo sawban maro oo lizaydin hebel leeyahay mare hebel leeyahay xihan maayaa tiri fawahabahu lahu wuu ku siiyeyba wuu ku gudoonsiiye waad xiratay marka aw ishtaraahu lahu wuu kuu soo gadayba falaa dhaarti jabi mayso dambaabi maayo waayo waxaad ku dhaaratee mare hebel leeyahay xihan maaye milkigiisa ku jirta wey hadduu kuu hibeeyo ama kuu gada milkigaagay gashay markaad xihanaysa adaale hebel male aw laa ahabuhu wuxuu ku dhaartay xaalad baa laa ahabuhu hebel waxba u hibeyn maayo fatasadaqa calayhi uu ku sadaqaystay xanifa waa dambaabi oo dhaartiisi waa jabi sababtoo a ah lafdiga hibada waxaynu soo marnay filmadhab hibadu waa ismi caam ahoo sadaqada iyo hadiyadu labaduba ay soo hoosgalaan saas darteed haddaad waxba u hibeyn maayo tiraahdo haddaad ku sadaqaysatana waa dambaabi haddaad waxu hadiyeysana waa dambaabi aw acaarahu ama tobalcaaru u siiyey waxaad tihi hebel waxba u hibeyn maayo markaasaad caariye siisay soo intifaacsaad tihi ko aw wahabahu waa u hibeeyo hobyadaa siiso falam yaqbal kaama aqbalin aw qabila wuu aqbalay walam yaqbid kaama gudoomin falaa dhaartaadu jari mayso haddii aad hibo ka dhaaratay caariyadu hibo maaha waayo hibadu wixii cayntii baad milki siisay caariyana cayntii adaa iska leh intifaacsaad tiri isku mid maaha waa kow haddii aad u hibayso uu kaa diidayna hibadu inamaa tasixu bilmilki had milkigiina qabuul buu baahan yahay dee qabuulkiiba diido lam tasix ilhibatu guddoonkiina milkigu wuxuu ku dhammaystirmaa cuquudda ama mucaawado ama tabarucaad ha noqotee bilqabdi qabla alqabdi milki ma taam noqdo hadduunan guddoomin haddana hibadii ma taam noqon waxaan taam noqonadi dhaartaada jebin maayo aw xalafa wuxuu ku dhaartay de laa atakalamu hadli maayo maanta inuusan hadlin buu ku dhaartay faqara'a alqur'aana qur-aan buu akriyey aw laa ukalimu fulaanan ama wuxuu ku dhaartay hebel la hadli maayo faraasalahu waxbuu qof buu u diray oo yidhi saa iyo saa u soo sheeg isagu toosu lama hadlin aw kaatabahu ama waraaq buu u qoray wuxuu ka rabay waxbuu uga baahday inuusan la hadlaynna waa ku dhaartay wixiibuu u qoro qoraal buu diray aw ashaara ilayhi buu u midaaray afka kalama hadline maadaama uu dhaartay gacmuhu isugu ugu tiltilmaamay lam yaxnaf dhaartiisu jai maysa intaa midna amaa laa atakallam iyo qur-aanku curfigu kalaamu naas baa laga dhaartaaye buu ku dhacaa qur-aanka ilaahay bakride waa min jinsi kalaam laakiin kaa jebin mayso waayo kalaamka laga dhaarta waa ka bini aadamka hebel la hadlay maayood wax u qortay ama ad u ishaartay ama aad u qortayna dhaartaada ma jebiso bidaliil ummu ciisa waxay tidhi falan ukalima alyowma insiya inii nadartu liraxmaani sawman falan ukalima alyawma insiyan bay ku dhaaratay sooma nadar ku gashay fa ashaarat ilayhi dhaarteediina ma jabin wayna u ishaartay ishaaradu kalaam maaha marka ishaaradanana kalaam ahayn dhaarteedii nadarkeediina way fulisay waxay rabeenna way u ishaartay fa ashaarat ilayhi qaar wayna fahmeen iyagii marka ishaarada mufhimada waxay kalaam noqotaa lilakhrasi qofka dhawoolkeen hadlin bay ishaaradiisu hadal noqotaa laakiin qof hadlaya ishaaradiisu hadal ma noqoto aw laa astakdimhu qofkan adeegsan maayo waxba u dirsan maayo ku dhaartay wuxuu ku dhaartay hebel inaana adeegsanaynin ama qofkiiyo wax dambe weliga inaana kuu dirsanaynin buu dhaar ku maray fakhadabahu qofkiibaaba isaga adeegay isagoon dirsanin wahuwa saakitun isagoo aamusan lam yaxnaq dhaartiisay mayso waayo wuxuu ku dhaartay isaga ficilkiisa inuusan adeegsanayne qofka iska sameeyey aamuskaaga sow maaha qaacidadii waxay ahayd laa yunsabu lisaakitin qawlu qof aamusan waxa samaysa la dhihi maayo aw laa uzawiju inuusan qof waxba u guurinaynin aw laa ualliqu ama anigu waxba furi maayo aw laa adiicu gadi maayo gabadh buu ka ahaayo marka laga soo doonay inuusan guurinayn buu ku dhaartay gaf xaaskiisiibuu ku dhaartay inuusan furaynin weligii inaana furaynin baa iga wallaahi abuud markii dambena arrintu inuu fura way dhaafi weyday gabadhi inuu guurinana way dhaafi weyday aw laa adiicu wallaahi baanaan gadaynin buy inuu gadana waa ka maarmi waaye dhaartiisa inuu jabiyana ma rabo inuu wax guuriyo waxna furo waxna gadana waa rabaa xal muu haysan haa fawakala hayrahu qof kaluu wakaashay oo wuxuu yihi walaayada adaan kuu dhiibay orod ama islaantii dalaaqeedii adaan ku wakiishay orod ama xoolahadaa wakiiligahe orod nin buu diray fafacala ninkii baa sameeye lam yaxnad ma dambaabayo dhaartii ka samaymaysa dhaartiisiina waa ilaaliyey danteeda waa fushaye maxaa yeelay dhaartiisu calaa ficli nafsigii buu ku dhaartay isagu uusan samaynayn haddana qof kalaa sameeye hawshi aw xalafa ama wuxuu ku dhaartay de laa aakulu cuni maayo haadihi tamra timirtan timiruu farta ku fiiqay buu yihi cuni maayo fakhtalafad waxay ku dhex darmatay bitamrin kaiirin timir badan faakalahu wuu cunay timirtii buu cunay ilaa tamratan waaxidatan timir hal xaba maahane laa yaclamu uusan garanaynin hal timiruu ku dhaartay usan cunaynin timir badan baa lagu sii dhexdaayey uu iska cunay mid baa soo hartay uusan ogeyn ma tiibaa mise mid kala wey dhaantisi mayso sababta weli waxaa dhici karta tan inay tii tahay laakiin hadduu og hubatan tii maaha inuma eka muuqaalkeedu garanayaa tii way kugu tagtay dhaartaadi waa jabaysaa aw xaleef wuxuu ku dhaartay de laa ashrabu cabi maayo maaa nahri wiga biyihiisoo dhan cabi maayo riwaayata qaanusa qaar kullahu miyaa idin ku laa ashrabu maaa nahri kullahu nusakh baa lagu sheegaa fa shariba bacdahu qayb buu cabbay lam yaxnas dhaartiisii jay mayso annahri hadduu yidhaahdana ashan waa istiqraaqiyay yidhaahdeen alistiqraaqiya macnaheedu biyaha webiga oo dhan wada cabbi maayo ilaa u wada cabbo dhammaysto dhaartiisii jay mayso aw laa ukalimuhu la hadli maayo qofkan zamaanan muddo intaa la bil inaanan la hadlaynin aw xiinan zamaanan buu yidhi waqti muddo ma magacaabin aw xiinan lafdiga zamaan iyo xiin wakti yar iyo wakti badanba waa lagu magacaabaa barna wuxuu ku baarifalayaayoo dhaartiisii ugu badbaadaysaa biyaadinaa zamanin waktiga ugu yar waxoogay hadduu ka aamuso kadib la hadlo dhaartiisi ma jabayso maxaa yeelay zamaan iyo xiin wakti go-an ma lehee wakti yar iyo wakti dheerba waa la yidhaahdaa aw laa adkulu daara guriga inaansan gelaynin buu ku dhaartay guriga inaanan gelaynin baa igaba laya fadakalahaa naasiyan isagoo halmaansan buu galay aw jaahilan ama isagoon garanaynin gurigu ka dhaartay kan inuu ahaa guryihii kala garan waaye gudaha ka dhaaratay kee ahaa wuu xasuusan yahay dhaartiisi laakiin wuxuu u haystay gurigii inuusan ahayn oo mid kaluu moodayay aw mukrahan ama qasab baa lagu geliyey waxaa la hadaanan gelin wuxuu ku dhacdaa mas ah aw maxmuulan oo lasoo xambaaray gurigi bartankiisa la dhex fariisiiyey lam yaxnas dhaadisi jari mayso nisyaankana in allah lada amrka alkhaaa wanisyaana wey ikraahana wamastukrihu calayhi wey jaahilkuna xukun kama ratimo qasad baa la waayey qofka lasoo qaadayna mukrahe nooc kamida wey walyamiinu dhaartiina baaqiyatun way hartay lam tanxalla ma furmin intaasaad saa ku gashay dhaartii weli way jirtaa kaama jabin markii aad qasadkaaga iyo khiyaarkaaga dambe aad ku gashay adoo og bay dhaartaadi jabi dhaartii weli way xihantahay aw xalafa ama wuxuu ku dhaartay baad tidhaahdaa laya'kulanna haadaa raashinkan wuu cunayaa hadan berri baan cunayaa waxaa iga wallaahi inaan raashinkaa berri cunayuu yihi fa akalahu wuu cunay fii yowmihi isla maalintii buu cunay berri oon la gaadhinba raashinkiibu ku dhuftay ani berri baan ku dhaateen aan cunaya maantaaban ka saari bui berri waxaan cunaba hala waayey ama maanta uba baahdayoo maanta ku dhuftay aw atalafahu wuuba daadiyey ama isla maantaba raashinkan si aan dhaartiiba wax uga daba imanin wuu daadiyey raashinkii aw atalafa wuxuuba daadiyey oo itlaafiyey min aladi beri ama beri markii la gaaray bedelkuu cuni lahaa buu bubadaadiyey ama gubay bacda imkaani aklihi isagooy suuro gashay inuu cuni karo xanita dhaantii way jabaysaa sababtoo ah de wixii aad samayn lahayd adaa ka hormaray waman istacjala shaya qabla awaanihi cuqay bixirmaani waxa waxaad u samaysay inaan dhaartaadii jabin soo maa way jabi inaad la sugtay wain tarifa fii yowmihi maalintii isagu hadduu wixii iska dhintana falaa dhaantaad isheegi mayso aduu xamaada yeeli laakiin berri waad ku dhaaratay e maantaba wixii wuu daatay qof ordayaad jiray qof kalaad daadiyey neef xoola aad dardaray gaari baa ku dhacay wixiiba eber buu noqday de maxaad cuniba wax awoodaada ka baxsan way walaa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscaha aw xalafa wuxuu ku dhaartay dheh laa askuru degi maaye haadihi daara guriga fa kharaja minhaa waa ka soo baxay biniyati taxwiili inuu ka guuro isagoo doonaya uma dakala kadib buu soo galay linaqli qumaashi alaabtiisa iyo dharkiisa inuu ka daldasho lam yaxnad dambaabi maayo dhaartiisay mayso waayo degitaan maahee inuusan degintiibuuba sii adkaynayaa waa ka alaaba guranayaa intaad ka alaaba guranayso kusoo noqnoqodku dhib laha awlaa u saakinu zaydan hebel inaanan meel la degaynin buu ku dhaartay anigi hebel weligay inaanan la degaynin baa iga wallaahi agu sibaa la isugu dhacayo derisnimadiisu diidan yahay fasakana waxay degeen kullu waaxidin mid kastoo minhumaa ka mida fii beytin guri oo min daarin guri weyn oo isku yaallaan gurigaa dabaquu nin qayb ka degay kabiiratin oo weyn wanfarada wuxuuna gaar qof walba leeyahay bibaabin albaabkiisiiyo iyo wamaraafiqa guri la degay intii raaci jirtay jikadiiyo musqushi waa ku gaar gurigii weynaa baad degteen gurigaa weynaa dabaqaa baa isku dabaq laba qol laba qaybood kala degteen ama albaabka laga soo galo waa mid ee kore laakiin qolo walba qayb baa u go-anoo isku go-an musqushaadii iyo jikadaadii iyo waa kuu gaar isna waa u gaar ninkaa dhaartaadii la miixnas dhaartiisii jabi mayso sababtoo guri lamaadan degin intaada waa kuu gaar dana guudun baa idinka dhexeeya aw xalafa wuxuu ku dhaartay dhe laa albasu xiran maayo haada sawa marada wahuwa laabisu wuuna qabaa mare uu qabo buu ku dhaartay inuusan xihanaynin o aw laa arkabu haada gaadiidkan iyo gaarigan fuuli maayu ku dhaartay wahuwa raakibuhu waana saaran yahay markuu dhaaranaya waa saaran yahay aw laa adkhulu haadihi daar ama gurigan geli maayuu yihi wahuwa fiiha inuu ku jiraa markuu dhaaranayo gurigu ku jiri inuusan gelaynin ku dhaartay gaadiiduu saaran yahay inuusan fuulaynin buu ku dhaartay dharuu qaban inuusan xihanayn buu ku dhaartay fastadaama gurigiibuu iska sii dhex joogay gaadiidkiibuu iska sii saaraa dharkiina wuu iska sii qabay xanisa waa dambaabi dhaafkii way jabi maxay isaga furi weyde istidaamadanaad sii daa'imtay waxay ka dhigan tahay sidii adigoo hadda xirtay aw xalafan wuxuu ku dhaartay dheh laa atasawaju guursan maayo huwa mutasawijun xasna waa leeh inaanan guursanayn baa iga wallaahayaa buui xaasna u qabaa xaas buu leeh guursan maayo ku dhaartay o aw laa ataayabu ama cadar ismarin maayo ku dhaartay wow mutaayibun cadarkiina waa ku yaalla waa isa soo mariyey aw laa ataaharu inuusan ahaaro qaadanaynin weysiya qabays buu ku dhaartay wow mutaahiru waana ahaaro qaba hadda fastadaamat tii buu iska sii watayo ahaaradiina iskama jebinin barfuumkiina iskama dhaqin islaantiina ma furin falaa maadsu jabi mayso waayo asalku kuwa waa qabaayo istidaamadoodu wax hadda la bilaabay xukunkii la siin maayo bidaliil nabigu ala nusuusta sharciga baabulxaj marka la joogo ninku waxba guursan kara loomana guurin karaa la yidhi kii hore laakiin looma diidina uu sii qabay fur lama dhihin cadarka haddaad ismariso ood kadib xarmata xaj iyo cumro kii hore kugu yiilay wuu kugu sii olli karaa jirkaaga lagama dhigin mid cusub laakiin haddaad marsato waa dambaadi kuwan wixii cusub baan ka hadlaynaaye kii horeysii jiray dhib malaha aw xalaf wuxuu ku dhaartay laa adkhulu haadihi daara gurigan geli maayo fasacida wuxuu fuulay sadxaha korkeeda min khaarijiha banaankuna ka fuulay ama jaranjar ay hayd ama isagaaba salleen saartay gurigii geli maaye uu yidhi buu banaanka ka fuulo kor buu dug ka yidhi aw saarad waxay noqotay carsatan meel banaan bay noqotay fadakalaha wuu soo galay lam yaxlas daartii shay mayso daartii wax dumay iyo meel barxad banaan bay noqotay meeshii buu soo dhex istaagay shalay guri baa ka dhisnaa markuu dhaaranaye ani banaan istaagi maayo ninkan kuma dhaaran dheh ninka kor fuulayna dee gurigiima gelinoo kor fuulay aw xarafa wuxuu ku dhaartay laa adkhulu geli maayo daara zaydin hebel gurigiisa inuusan gelaynin fadakala maskarahu gurigiisii buu galay bikiraain kiro aw caariyatin guri caariye ah ama uu kiro ku degan yahaad gashay hibel guri uu leeyahay inaanan gelayn baa iga wallahi aad tiri kadib guri uu bilaash ku deganaa oosan lahayn ama uu kiraystay oosan lahayn baad gashay dhaartaadi jabi maysa maxaa ilaa an yanwiya inuula jeeday markii hore maa yaskunuhu meeluu degan yahay ujeeda maane hadda waayo guri hebel leeyahay haddaad tidhaahdo asalku miduu milkigiisa leeyahay ku dhici kan kirada caariyada ana ma laha laakiin hadday ujeeddadaad ahayd meel uu degan yahay geli maayo dhaartani way jabi waa dambaabi intaas waa tusaalayow kala duwano wixii kale dhaara ee siiqo ka duwan u dhaca nusaalayow xayaatada qaybaheeda kala duwan iyo qaababka ay u dhaaran karo iyo booska uu joogo iyo booska uu ka dhaaranayo tusaalayowga lagu siiyey inta kaleba halkaa ku qiyaas qaadaw waydaa xalafa hadduu dhaarto calaa shayin waxbuu ku dhaartay oo faqaala wuxuu yidhi oo dhaartiisa raaciyey in shaa allahu tacaala wallaahi baanan saa yeelaynin in sha allahu yidhi muttasilan bilyamiini dhaarta iyadoo la xiriirtoon mar dambe aan laga dabageyn doonin wa kaana wuxuu ahaa qasada istinaa inuu istinaha iyo mashiicada insha allahu inuu ku daro wuxuu niyeysnaa qabla faraadihi min alyamiini dhaarta inuusan ka bixin lam yaxnaf dhaartiisu weligeed ma jabtaba maba guntanta dhaartaas wallaahi baan saa yeeli insha allahu hadaad ku darto weligeed ma guntamaysaba nabiga ala sl waxaa ka sugan man xalafa calaa yamiinin faqaala in shaa allahu faqad istatnaa qofkii dhaartay in allahu ku dara xubuu la soo haray fala xinta calayh wax dhaaroo ka jabta ninkaa lala riwaayad qaarkood baa ku daray fahuwa bilkhiyaari in shaa amda oo in shaa tarak khiyaar isagaa leh wuxuu ka dhaartay hadduu rabana wuu weli hadduu rabana wuu iska deyn waayo in shaa allahu maxay tahay masalada meesha ku jirta haddii alla doono alla doonitaankiisa ma la ogaan karaa innaga hadda ma ogaan karnaa maya waa ayb waxyna inagu soo degi maayo haddii waxaan la ogaan karin aad ku xirtana ilaa wixii la ogaada dhaartaadii way jarta lagu dhihi maayo in la ogaadana waa mustaxiil maba dhici kartaba marka dhaartaasi dhaar guntantay ma aha wain jala istinaa insha allahuba hadday marta calaa lisaani carabkiisa ay ka soo baxday calaa caadati dhaqan buulaha wax walba insha allahu inuu iska dhaho walam yaqsid bihi ujeedadiisuna maaha in uma niyoon rafcalyamiini dhaarta inuu ka yeela shardi kama dhiganaynin insha allahu afkaa ka bartay wax walba insha allahu iska ihahdaa wallahi baan saa yii insha allahu iska yii qasad ma ahayn marhaddaadan qasad inshaa allahu da qasad aanan la imanin min laqwil kalaam bay noqon maxaa soo haray dhaartii kaleedu qasaday keliyaa soo haray dhaartani way guntay aw badaa lahu ama waxaa la qumanaatay alistinaau inuu inshaa allahu dhaho bacda alfaraaqi min alyamiin dhaartii markaad dhammaysay kadib bay kugu soo dhacay insha allah maa ka daba geysi kaas insha allahu ka daba tiri lam yasix alistinaau asixi maayo waayo dhaartu niyay u baahnayd niyada waxa tan hore la raacinayana ta hore intaan la dhamayn baa la rabaa wey intaasa dhaarti iyo waay guntami lahaa wey dhaarti waa guntantay asmaada iyo sifaatka ilaahay baad ku dhaaratay adiguna qof baalir ah qaangaar oo caaqil ah oo khiyaalkii ku dhaartay oo niyooday baa tahay dhaartii baad weli weydey dhaartii baad fulin weyday ninkaad ku dhaaratay inaadan la hadlaynin baad la hadashay cudurdaarna malihid maxaa layga rabaa dhaarti jabiya waa wax bini aadan baan nahayo wax dhici kara wey ilaahay baa wuxuu yidhi subxaana watacaala dhaartiinna inaad xifdidaan oo ilaalinaan layna amray waxfaduu aymaanata laakiin haddaan ilaalin weyno fa kafaaratuhu kafaara gud bay leedahay saa darteed wuxuu yidhi idaa xalafa hadduu dhaarto oo waxanita uu dambaabo dhaartii ka jabto lazimat lkafaaratu kafaaraa ku laazimi kafaara laga doonaya fain kaana hadduu yahay yukafiru bilmaali kafaarada haddaad maal ku bixin rabto afar khislaa lagu kafaara gutaa saddex waa maal midna waa soon saddexda maalka oo cidqu raqabatin icaamu casharati masaakiina aw kiswatuhum saddexdaa mid kamida waa maal buu ku soo ururiyey fain kaana yukafiru bilmaali maal hadduu ku kafaara gudanayo jaaza way bannaan tahay qabla alxinsi wa bacda inta aadan dhaartii dambaabideeda jebinna waa kafaarada hormarin kartaa markaad dambaabtee dhaartu kaa sirta kadibna kafaara waad samayn kartaa waxaa loo daliishay aayad iyo xadiid ama alaaya faqawluhu tacaala qad farada allaahu lakum taxillata aymaanikum ilaahay wuxuu idiin jideeyey taxillata aymaanikum dhaartiinnii inaad ka xalaal noqotaan oo aada xariggeedii furtaan qabla alxinfi intaadan dhaarta jebin nin baad xalaal noqoshiya xarig fur samayn kartaa haddaad jebiso waaba dambaabtay oo rafculismi wey kafaara gudka bacda alxinfi ah waa rafculismi wey dembigii aad gashay iyo khaladkiibaad wixii ka dhalanayay iska qaadaysaa laakiin lafdiga taxillata aymaanikum ah qabligu tilmaamaya waxaa kaloo sugan xadiid cabdiraxmaan ibni samura nabig alay slam wuxuu ku yihi markuu lahaa laa tasal imaarata madaxtinimaha raadinha weydiin maxaa yeele haddii lagu siiyo adoo weydiistay oo dalbadayna adaa lagu tala saaranayaa meeshaad ka soo rida adiga keligaa waayo haddii adoo weydiisanin lagugu riixana rabbi baa kuu kaalmayn taasu kadib nabigu wuxuu ku yihi waidaa xalafta calaa yamiinin cabdiraxmaan hadaad dhaar dhaarato fara'ayta ayrahaa khayra minha oo aad aragto wax kale inuu ka khayr badan yahay dhaartii ku adkaysigeedu waxaa ka khayr badan dhaartii inaad jabiso wax kala samayso waalidkaaba allah ku dhaaratay inaadan la hadlaynin waalidka inaada reerkaagibaad ku dhaaratay inaadan la hadlaynin oo nin reer iyo caruur leh oo reerkii caruurtiibaad dhaartay oo weligay la hadli maaya leh weligaa afka intaad tuurta ma aamusnaan kartaa la saa darteed xadiiskana wuxuu an yalija axadukum biyamiinihi fii ahlihi aamu lahu min an yukafira calayh inaad afka u tuugtoo tiraada waan dhaartay oo reerkii la hadli maayo ood gafuurka taagtaa kaaga dembi badan inaad dhaartii jabisood kafaara gudato jabintani kafaara gudashaa ka dembi yar haddaad taa aragta nabigu muxuu yidhi kabaxdushaadku waxaa weeye fakafir can yamiinika uma ati ladii huwa khayru kafaaradaada gudo kadibna wixii khayrka badnaa sanayoo dhaarta jabi in kafaarada la hormarin kara laga gatay laakiin xadiiku kafaaradu bilmaali iyo cibaada badaniya sow ma kala qaadin walidaalika kala qaadka shaaficiyadu weji ma laha mid kalena waa u daliishadeen fuqahadeennu waxay yidhahdeen qaacidada sharcigu waxaan ogaanay tatabuc markii la raacraacayo nusuus badan haddii xukumka sharciga iyo laba sabab leh oo mid la helo midna dhiman yahay waa la hormarin karaa ka zakaati zakadu labay ku waajibtaa nisaabkii zakada iyo xawlkii sanadkao soo wareegay nisaabkii haddii la helon laakiin sanadku soo wareegin waa la hormarin karaa nabigu cabaas buu laba sano kasii hormarsaday fa calaya wamiluhaa macahaa yiri waa la hormarin karaa waayo sababkii horaa la helay laakiin xawlkii ay farduc ku noqon jirtay ee labaad lama helin tanna kafaare gudku labuu ku laasimaa yemiin dhaar in la helay iyo xinfi jebina in la helay dembi ah haddii yemiintii la xinfigii iyo jebintii oon la waa la soo hormarin karaa kafaaradii taana way ictimaadeen wain kaana bisawmi sawm hadduu yahay lam yajuz ma banaana ilaa bacdahu bacda alxinsi maahane wax wej muctabar oo daliil ay u kala qaadeen cumuumka xadiidkan ay shaaficiyadu kaga baxeen ma garanayo saas darteed tafriiqan soomka lasoo reebaya daciif wey wahiya kafaaradu maxay tahay kafaaradu cidqu raqabatin qoor addoon in la xoreeyo weeye sifatuhaa tilmaanteedu ka raqabati dihaari raqabadii baabu dihaar xaaskiisa ilaanta calaya ka dahri ummi raqabadii shuruudeeda mumina saliima min alcuyuub inay tahay wey walow qaala hadduu dhihi lahaa karaqabati اqatli taasaa ka ficnaan lahayd waaya naska sharciga qur-aankii raqabada la xoreeya kafaaratu اlqatli buu ku maga buu qeydka muminada ku daray tan qiyaasan calayhi ilxaaqan bay ahayd de tii farcahayd duu celin lahaa ta asalka ee qatliga inuu celiyaa ka fiicnayd saasaana fiqiga fuqahada shaaficiyadu ka raqabati alqatli baa u badan ereygaan ay isticmaalaan aw icaamu casharati masaakiina ama toban miskiin aad quudiso mar wax dharjiye aada siiso kullu miskiinin miskiin kastaba fitlun rodol iyo wa ulusu rutlin rodol suludkii bilbaqdaadiyi ka baqdaad wax lagu miisaa xabban oo miro ah min quuti lbaladi cuntada qaalibkaa laga cuna meeshana waa lix boqol oo garaam wey markii laisku celceliyo waa muddan mudkiina waa lix boqoloo garaam waayo suuskii haddaynu nidhaahno waa laba kiiliyo afar boqoloo garaam mud suuskana uu yahay arbacatu amdaadin buu ahaa afar mud laba kun iyo afar boqoloo garaam de lixu qayb afar u qaybaan leh lix boqol baa soo haraysa marka lix boqoloo garaam buu mudku u dhigmaa marka lix boqoloo garaam oo raashin beriisa ama qamadii inaad siisa way aw kiswatuhum inaad arad bixiso bimaa yanaliqu calayhi wuxuu ku tegayoo lagu dhihi karo ismu lkiswati magaca dhar iyo aradbax la dhihi karo fuqahadu markay sii faahfaahiyaan waxay yidhahdaan maa tasixu bihi salaatu haddaad dumar siinaysana de wax cawradii asturaya salaad kaga asaxaysa ilaa wajha wa kafayha mooyaan qarinayo wey haddaad rag tahayna wax u asturaya maabayna surati warukbati inaad siiso wey walow mizanan hoosgunti keliyaba ha noqdo wa maqsuulan midaan cusbayn oo la dhaqayba ha noqdo laa khalaqan mid duugoobay oo googo-ay oon marar fiican oo la xihan karaba ahayn lama ogola wayukhayar waa la kala dooransiin bayna alanwaaci alaaati saddexda nooc ee maalka ah cidqu raqabatin icaamu casharati masaakiina kiswatuhum saddexda qur-aankaana kala dooransiiyey fa kafaaratuhu طcaamu caشhaرaةi masaakiina min wsط maa tuطcimuuna ahlikum aw kiswatuhum lafdiga aw baa la isticmaala takyiirka aw taxriiru raqaba saddexdaa ninkii keli waayaan fain cajaza hadduu ka cajizo can axadi mid can axadi اanwaaci الaلaaثa saddexdaa nooc mid kamida hadduu keli waayo saddexdaba woodo kan ma awoodo kanna ma awoodo kanna ma awoodo saama wuxuu soomi alaaثaةa ayaamin saddex maalmood faman lam yajid fasiyaamu alaaati ayaamin saddex maalmood buu soomaya waalafdalu sida fadliga badan tawaaliihaa saddexdu inay isku xigta wey qiraaana way jirtaa ibnu mascuudo alaaata fasiyaamu alaaati ayaamin mutataabicada afdaliyadana waxaa asalka qaacidada shaaficiyada halkan u daliishanayaan qaacidadii fiqiga iday odhanaysa alkhuruuju min alkhilaafi mustaxabun culamada qaar baa waajibiyey tawaalig isku xigitaanka si khilaafka looga baxo mustaxabaadka wey mustaxabaadna afdal bay galaan wayajuuzu waxaa bay banaan tahay saddexdii mutafariqatan iyadoo kalatisano midba maalin tahay waayo aayadda fa siyaamu alaaata ayaamin daahirkeedu isku xiriira iyo kala tagsan midna ma dhihin hadduu mid shardi yahay aayaddu way sheegi lahayd intaa waa dadkii guud ahaan walcabdu adoon laa yukafiru kuma kafaara gudan kara bilmaali xool wain adina lahu sayidu sayidkaba ha u idine bal bisawmi sawm keliya ku kafaara gudan addoon laleeyahay hadduu kamiyo niin kafaaradeed gudanayo sawm keliya u soo haray waayo addoonku addoonku waa maal maalna waxma maal maal ma milkiyo xataa haddii la siiyo min haadihi ljiha wuxuu kala mid yahay bay ku leeyihin fuqahadeenu haddaad geelaagii hashan intaad soo kaxayso hashan siiso hashan hashanaa kulaha diraado milkiyi mayso maalkaagu maalkaagama milkiyo waman bacduhu xurun qofkii qaarkii xor yahay yukafiru biacaami walkiswati cunto iyo kiswo buu ku kafaara gutaa iyo soon duuna alcitqi xorayn waayo isagaa inuu isxoreeyo u baahan marka hore cid kalaan xorayn anigiina addoon baan oo xornimaan u baanahay waxay yidhahdeen sax maaha halkaasaan ku daynaynaa wallahu aclam insha allah usbuuca soo socda ayuu kitaabku dhammaan doonaa haddii alla yidhaahdo halkan dhowr su-aaloodaan ka jawaabo haddii aan garto mindiciraha ma la cuni karaase hilib miyaa mindiciro maba aqaani maxaa la dhaha mindhicirada miyuu sheegaa dadaal buu ka dhigay mindhicirada ha waa xalaal waa la cuni karaa caloolayda qayb ka midahu sow maaha magacan ma lala bixi karaa sida cabdixay ha cabdilxay waa lala bixi karaa raxmaan raxmaan maya waan soo marnay araxmaan iyo ereyadaas ilahay waxa khaas soo waabay ka mid yihiin cabdiraxmaan waa lala bixi karaa hadii ilahay addoon looga dhigayo laba su-aalood hadduu ninka xaaskiisa kaba sadaal sadaal sadaal ugu xidho miyo ka furan gadaal gadaal ugu xidho xaasaadiisa uu kabaha gadaal u xirto ninka xaaskiisa markuu xiriirka guureed la samaynayo hatuu kabaha gadaal u xirta miyay ka furantaa maya laakiin dembi iyo tacziir waayo hadduu ninku xaaskiisa xubinteeda taranka afka iyo carabka la aado isagoo wax raadinaya <laughs> sheekh sheekh muumin su-aalaha su-aalihii dhalinyarade eh. kii odayaashii hooyeelka maaha masalada waa masale khilaafiya ah culimmaduna qadiiman wa xadiian ay isku hayaan aniga waxaa raajixila inayna banaanayn saddex saddexdaba meesha xubnaha taranka gacantii midig baa la diiday in lagu isjeesto oo la yidhi waa la sharfayaa meeshii gacan midig loo diiday afkii ilaahay lagu caabudayey qur-aanka lagu akriyayay in lala aado arrin qaab dararo koox waaye waxaa kaloo fuqahadeenna aada soo marteen abwaabu tahaara marka laga hadlayo madyiga inay nijaaso tahay madyiga najaasadeeda culimmada qaar ijmaac bay soo guuriyeen in saxa madyiguna wuxuu yimaadaa markay shahwadu kacdo rag iyo dumarkana dumarkay u badan tahay carabtuna waxay ku maahmaadaan alfaxlu yumdi wاlunhaa taqdi qaaf iyo daal walidaalika maawardi iyo filxawi waxay sheegayaan dumarkay kaga badan tahay marar badanna waxay fuqahadu markay tilmaamayaan iyo atibadu qofku isagoon dareensanayn bay soo baxdaan meeshii haddii af lala aada rag iyo dumarba edembadiidii shahwadu markay kacda najaasadii hala dhuuqo baa meesha ka soo baxaysa mid saddexaad weeye laba kun iyo saddexdii riboortkii qolyahan muasasada munadamadan caafimaadka iyo nkhu la yidhaahdo w h o shirkoodii ay ku qabteen magaalada leon ee faransiiska riboodkii caafimaadka shirka weliba hay-adda qaybta kansarka qabatay ribood ilaa hadda isagoo ingiliishaan hay ay soo saareen oy leeyihiin cudurada kansarka afka ku dhaca waxaa inta badan faafiya inta badanna sabab u ah uu urad daran yahay dadka isticmaala waxa loo yaqaana oral sex ama waxyaabaha afka ragga ragga la gala afka xubinta taranka ee dumarka iyo dumarka la gala afka xubinta taranka ee ragga oral sex la yidhahdaa oral sexka waxay yidhaahdeen waxaan qaadnay tijaabooyin saddex jeerba kanaal ka khatar badnaaday fidintiisuna ay badnaatay kadib maanan raacraacin laakiin riboortka isagoo ingiliishan ayaayo two thousand three-gii bay ahayd xilliga riboortka la soo saarayo marka hadiiba kansarkii uuna dhalinaya fidinayana waxaa abraarta sixigaa ah leh asalka waa la mamnuucay oo sun in la cune iyo in ciidda aada cunte iyo in sida xoolihii cawska aad daaqday culimmada muslimiintu waxay ugu diideen de dararka sixiga ah naftaaduna waa ammaano cibaado loogu talagalayo inaad isdishooda xabad isku dhufataba waa kan la diiday laakiin masalada waa masale khilaafiya oo mashhuura wey wuxuu yidhi qofkan waa su-aalihiisu fara badan yihiin meesha muxaadara miyaa saddex afar su-aaloodoo dheerdheer waa ka badbaysaniy markaad soo fadhiisato assalaamu calaykum ma dhexdeeda maxaa dhacay waa masalo meesha ku jirte khayr allah ka dhigo masalaa laakiin meesha way ku jirtaa ma layga rabaa gacanta qaraabada maskiinka iyo qofka safarka ah ma la jarayaa wy ma la jarayaa gacanta qaraabada maskiinka iyo qofka safarka ah waxay ku xidhan tahay qaraabadu intay kuu jirtaa waynu soo marnay hadday qaraabo xuquuq nafaqa xoolahaaga kule tahay waa shubhatu maalo idraawilxuduuda bishubahaati bay gelayaan maskiinku haddii uu sheegto gaajo iyo baahi inay u geysay qisadii majaacadii cumar xilligiisii caamu ramaad iyo qisas kaleoo fara badan bay geliyo fuqahadeennu waxay yidhaahdaan shubha weeye qofku haddii naftiisa idiraad timaado baktigaaba u banaanaa xoolahaagii hadday daruuro naftiisa inuu badbaadiyo ay gaadho inuu qaato way u banaanta masaafurka haddaad uga jeedda baydka martida ah ee saddex beri xaqa leh ee xoog inuu kaaga qaatay u banaaneed hadduu tabar ku waayo caawana aad ka seexatood qadiso oo hoos intuu gacanta geliyo wax kaala baxo iyadana la goyn maayo hadday caddaato wey laakiin inuu soo cadayaa loo baahanaya intaa wixii anayn xaajo baahi haddaynan jirinna qofkuna qofkii shubhatu nafci maalka kulaha uusan ahayn xaddi waa laga ogayaa asalka waxaa shaki iga geliyey iga waxaa shaki iga gelisay aayadda ku jirto suuradda isra ee uu macnaheedu yahay siiya xaqa qaraabada miskiinka iyo safarayda ama shubhada sababtii ku dhalisay su-aasha ku dhalisay buu leeyahay buu ka hadlayaa waxaan ku dhaartay gabadh aan jeclahay inaan la hadlin muddo kadibna waan iscelin waayey oo waan la hadlay dhaartaydii ma jabaysa ahaa kafaaratii mida lagaa raba waxaan dhahay waxaas iyo waxaas waa iga xaaraan wallaahina ma oran muddo kadib wixii waan sameeyey dhaartaas maxay noqonaysaa masale khilaafiya weeye haddii qofku yidhaahdo waxaas waa iga xaaraan khilaafkana waxaa keenay waxaa la isku hayaa tafsiiru qowlihi tacaala yaa ayuha nabiyu lima tuxarimu maa axala allahu lak riwaayadda waxay sheegeen nabigu inuu ummahaa bacdu ummahaati lmuminiin ku yidhi inay maaliyo xaaraan bay iga tahay haddii riwaayaadkana way asixeen intaad xasuusta riwaayaatku wax lafdi wallaahi uu ku daray nabiga ma arag laakiin waa masala khilaafiya kadib ilaahay wuxuu ku magacaabay lima tuxarimu maa axala allahu lak tabtagii marbaata azwaajik wallaahu gafuuru raxiim qad farada allaahu lakum taxillata aymaanikum xaaraan buu iga yahaydii aymaan iyo dhaar baa lagu magacaabay marka min qismi lyamiini bay geli khilaafkana saasaa kuu roon afartan su-aalood aan kusoo gabagabeeya hadda wax cusub ku jiraan habeenka koowaad ee aqalka marka aan ku ducaysanayno ducaysanayo gabadha in ilaah kayrkeeda ilaah isoo xijiyo oo aan gacan madaxa ka saaro oo ay iga diido tiraahdana miyaad isixri maxaan samayn halkaa waxaa ka muuqata gabadha intaadan madaxa gacanta ka saarin maadan usii sheegin gabadha waxaad yeeshaa lafteedu dhibun bay ka cararaysaa dheef ma diidane sunnada nabigaa sidaasa saasaa la yeelaa saasaa loo ducaysta horta u sheeg kadib sidii baan samaynaynaa dheh banaankana maadan ugu soo sheegin haddana markay hoosta ka soo gashay magaaladana madow badanoo wax isxiraa magaalada wareega sumid arag halkan meelahan aga heerna washidiikadana aga heerna kuwa waaweyn oo madow oo saxaraa ay haweenkayni ka dhammaan layihiin baa buuxa tif wey magaalada labalabay isu saaranta marka bahalka haday gabadhu cabsato xaq bay uleedahay xanuumaadan sheegin gacan baad la soo aaday bilaaba saaxir ahaad garteed way gabadhu laakiin wax u sheeg marka hore qodobka labaad wuxuu leeyahay aqal galka qofkani waxaa meeshaasi kaga dhegan tahay aroosuusu diyaarinaya aqalgalka aqalgalka ka hor labada qof ee is-shukaansanaysa waxay iska dhigaan malaa'ig oo qofba qofka kale uu ka qarshaa xumaantiisa ee waa sidee sida ugu sahlan ay dhallinyaradu isku fahmi karaan masaladaa mid mise mid malaa'ig in la iska dhigo oo wax jira wey ninkii wuxuu guursanayaa gabadh mrs right la yidhaahdo wax walba okay okay okay okay okay la yidhahdo ninki gabadhiina waxay guulanaysanaysaa nin master right la yidhaahdo oo wax walba okay okay maskaxdooda waxaa gelaysa in malaa'iga qofaan khaldamayn wax walba diyaar waa la isguursanaya hadhow marka la isu soo dhaco wixii dhabtaha baa la isku iman mar waa la gaajoon mar waa la dhargi mar waa la xanuunsan mar waa la caafimaad mar waa la isu caroon marna waa la isu faraxsan yahay mar cabsi baa jirta mar nabad baa la jooga xaaladihii adduun iyo wax badanoo lagu tashan adduunyadu qadar ilaahay bay ku socotaa saad adigu u qorshaysatay keliya kuma socoto sida ilaahay qadaray u socon waxaa laga yaabaa mararka qaarkood saad rabtay inay waafaqdo marar badanna waa albiri lahaa tasuuka xiqbatan wa waqtan mahal hadday kaa farxiso adduunyadu marar badan bay kaa nixin oo waxaadan ku talagelin saas darteed somalid waxay yihahdeen rag wuxuusan foofsan baa usoo galbaday yihaahdeen adoo maanta nabada isaga foofay mbaa wiilkaagii qof soo dil caawa gar baa lagu haystaa waxaa kaaga daran waa loo aaraa la rabaayo qofka koowaad loo dili rabo waa adiga cabsi iyo carar ninkaagii nabada isaga fooftay aan colaada meesha soo dhiganin baa lagu raadsanayaa maanta waa meeshalaftaada ugu darrayn waay marka taas mid ogaada baan dhihi lahaa waxaa waa sheeko jacayl guur iyo gurigal ka horeeyana waa maxba kama jiro sax qofku qanaaco way jiri kartaa laakiin jacaylka runta ah waa markii nolosha intay la qaybsado hoos la isu barta wey inuu qofku qofka qanciye inuusan qancin walidaalika abowe abaya abowe abayadan telefoon laysku hayo ma dhihi jira abowe fiiri abaya fiiri maxaa la fiiriyaa jinnihi meelo cidnida loo cilmiu jooga aqal mugdiu ku jiraa telefoon buu haystaa maxaa jinnido la fiiriyo oo lama arkeen abowe fiiri abaya fiiridan wax badan kama heli kara saa dartee aqalo badanoo indhahaygaan kaa jeclahayn la islahaa meel la gaari waayo bag waa la kala booday jacaylka runtiihi xataa dadkan caatifada ka hadlee macalimiinta iyo isbishaaniste waay iyo khubaro wayl markay qoraalladay samaynayaan waxa dhabtiihi marka la isdhexgalo ee la isdhaqan barto ee si fiican la isugu yimaado buu qofkii ama si fiican kuu qanciyaa ama aad ka buudaa taa ogaada marka koowaad marka labaad aadamaa la yahayo gabar iyo wiilba boqol lixdan hadduu kuu fiicnaado waxa wax kaa sitaba ma jiro reeraha dhaqan ad arkaysiya kuwii ku dhalay soomaaliya halkudhigeedi waxay ku soo ururisay ragga gaar ahaan mahmahaye dumarka mar waxay dhaheen waa bale loo baahan yahay waa imtixaan iyo mixnad ilaahay baana fitna ku magacaabay laakiin lama kala maarmo nabiguna wuxuu yidhi waa feer qalloocanoo ama sidaa unbaad ku wadan ama toosi haddaad tidhahdoo khalad aan lahayn waa jebin jebintuna waa inaad kala tagtaan dhaqankana nin dhaadhaajiyeyna ilmo kama dhalaa la yidhi hadalkeeda iyo ninka u fiirsada maxay saa uleeda dhahan ilmo ka dhali maayo way kala tegayaan marna waxay nimaan nimaan ilintiisu dhaban qoynin ilmo kama dhalo ciilka ay ku bado saasaad arkaysa reerahaa iyagoo ilinta habeenkii oo guriga la iska tirayo baa maalinta inta lasoo saliidaysto karaanka wejiga lasoo farsado baa shaxshax lagaaga soo wada dhigi sidaa un baa la ysku wada wataa boqol kiiba lixdan ninkii horow waad wanaag baheshay tan labaadii ceebaha la ysuma sheego ceebuhu waa laba waxna waa ceeb muuqato oo la arkayo waxna waa taariikhdaadi iyo duldulaale iyo ceebo ku soo maray tan dambe laysuma sheego taas ka digtona wax reer hadumiye wey haddaad nin war nin reer guursato taariikhdaada gabadha meelihii khatarta ahaa ee aad ku simbirraxatay lagama sheekeeyo haddii kale nacas weligii aad noqoto haddaad tiraa maalinkaa saas ahay waa laga reeya maalinkaa waa awdoofayo maalin waxba dabiinoo laga reeyey maanaa caqligeedii iyo maskaxdeedii meel hoosaaba tegi iyadu hadday kaaga sheekaysa maalinkaa laad baa ligala daalay maalinka ruuxan dabaaladaa maxay ahayd ninkii saa darteed taariikhda ayaamihii ku maray maalmahan il duurtay isagama sheekeeyo lagama sheekeeyo maalmahan il duurtay labadan qof laba qof oo qalbigooda isku weyn oo isqadarinaysa inay noqdaan baa rabaa maalmada waa la il duufaa dadkao dhan khibrada qofku uu gaaro waa ayaamta tajaaribta soo martay wey tajaaribtii hadda reerkaad ku dhaqaysaa wax dhacay oo la soo celinna ma iyada wax xuquuqoo kaga tacalluqana ma jiro ama ninka w kuwa ka tacalluqa ma jiro inaad qofkii isqadarinta aada mudnaydeen adiga isqiimo tirto wax weligiiba ilduufi jiro maalayacni aan khibrad iyo garasho badan iska dhigtahay meesha kuma jirto taa waa saxan yihiin hadday taa tahay laakiin ceebo kalood leedaha been in laysu sheegaan ahayn beenna waa lagu soo xerogeliyaa ruddana waa lagu dhaqaabaa khalad qofkan su-aashiisa saddexaad wuxuu leeyahay salaad ahaay salaada ay isku bixis ayaan tii koowaad ka soo daahay ama iga hor dhammaatay maxaan samayn cishaha iyo duhurka maqribka la jamcinaya haddii ay tahay ujeeddadaadu oo cishaha ka soo gaarta biniyat maqrib baad ku geli markii laga baxana haddaad bilowga ka soo gaarto saddex markaad tukataad ataxiyaadsan waad isaga bixisa kale cishaad miyoro rukuuca ka gaarta haddaad saddex un ka soo gaarto ama laba un ka soo gaartaad taadaa tuko ta kalena hadda jamaaco hesha la tuko haddii kalena gurigaga iskaga tukata ugu dambays labadiiba hadday salaaduhu dhamaadaan maxaan samaynayaa dee salaaddii hore u tukatay baa iman timid baa tukan haddayna salaadaadu jamaaco ku xirnayn oo meesha lagu kala tegayana cudurdaar baa leedahay hadhowaad waktigii marka la gaaro gurigaaga iskaga tukan jamaaco tagitaanka lagu wada subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk